رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ilxasan bni caliyin radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi waalihi wasalam lisaa'ili xaqun wain jaءa calى faras lisaa'ili ka wax weydiisanaya waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay xaqun xaq baa u sugnaaday wain jaءa haba yimaado calaa farasin faras korkiiba ha ku yimaadeen yacnii ruuxa wax ku weydiista oo gacanta hoorsada xaq buu leeyahay maadaama uu eh, isa soo bandhigay oo bannaanka iskeenay oo wejigiisii uu gaday inaan la qadinin oo wuxuun lagu tuuro wain jaa'a haba yimaado calaa farasin faras korkiiba ha ku yimaado bimacnaa gaadiidka la fuulo kuwa ugu qaalisanba isagoo saaran ha yimaado waagaa faras buu ahaa laakiin hadda baabuurta iyo gaadiidka la isticmaalo noocyada ugu qaalisanba xataa isagoo wata hadduu wax ku weydiista wa waxaa wariyey axmedu baa wariyey waa abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi muxadisiintu waxay u badan yihiin inuu daciif yahay waxaa daciifinaya alxaafid alciraaqi iyo alxaafid ibnu xajar ibnu cabdilbar sheekh albani ibnu jawsi isagu wuxuba ku darayaa mawduucaadka fii kitaabihi lmawduucaat buu ku soo arooriyey walow lagu haysto oo la leeyahay xadiidku mawduuc ma gaadhsiisne waa daciif qaarkood duruq iyo shawaahid bay ku xoojiyeenoo waxay leeyihiin xasan wuu soo gaadhi karaa buxuud noocaasna waa jirtaa xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa ruuxa saa'ilkee wax weyddiisanaya baryootamaya dawarsanaya inaan la qadinin sakaa laga hadlayo macnaheedu wax weye in sakadii wax laga siina xaq buu leeyahy abcan waa hadduu faqiir ama miskiin soo galo wa wa huwa xadiidkani xujatun waa xujo buu sheekhuu yidhi fii qabuuli qowli saa'ili ka wax weyddiisanaya hadalkiisa in la aqbalo in la aqbalayo min hayri taxliifin isagoon la dhaarinin wa ixsaani اdanni waxaa kaloo xujo uu u yahay fii ixsaani اdanni malaha in la wanaajiyo bihi isaga la malaynayo yacnii maadaama la yidhi xataa isagoo faras wada hadduu yimaado waxa la siiyo oo xaq buu leeyahay waxaa laga faa'iidaysanayaa kaa wax weyddiisanaya sheegashada uu sheeganayo baahida in la aqbalayo oo usan u baahnayn in la dhaariyo in la yidhaahdo dhaaro inaadan xoolo kale lahayn oo inaadan hani waxhaysta ahayn oo inay baahidani dhabkaa tahay in la dhaariyo waxba loogama baahna buu leeyahy maxaa yeeley isagoo faras wataba hadduu yimaado wax siiyaa la yidhi bimacnaa hadalkiisa sheegashadiisa la aqbalaya biduuni taxliifin isagoon la dhaarin waxaa kaloo xujo u yahay in malaha loo wanaajiyo oo ruuxa hadduuba wax sheegto waxa uu sheeganaya inay dhab ka tahay oo daacad ka tahay sidaa in la maleeyo oo malo wanaagsan la maleeyo ee markaba aan malaha la xumayninoo nin khaa'inahoo wax u qarsoon yihiinoo been sheegayo waa mala xunkaas maraa xunka marka asalku waa ruuxa muslimka ah in xusnu danni bihi waa in malaha loo wanaajiyo warkiisu inuu run yahay la malaysto baahidiisu inay dhab tahay la malaysto allahuma in la helo qaraa'in cad oo markaa beeninaysa waa meesheeda markaa وcan abi saciidin alkhudri qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay wslam rasuulku wuxuu yidhi man sa'ala ruuxii weyddiista oo baryootama walahu isagoo ay u sugnaatay qiimatu uqiyatin uqiyo wax qiimaheeda leeg wax u dhigma isaga oo leh ruuxii wax weydiista faqad alxafa ruuxaasi wuu ku celceliyey baryadii buu ku celceliyey way macnaha faqad alxafa laa yas'aluuna annaasa ilxaafan waay ilxaafku waxa weeyaan waa inaad baryada ama weydiisiga aad zaa'id ka dhigto oo aad ku celceliso ood ku dhibto dadka ayb oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuud waannasaa'i sanadkiisu waa xasan saxiixa buu leeya sheekh albaani waxaa kaloo saxiixiya ibni xibbaan wuxuuna kutusayaa ruuxa haddii uuqiyo wax u dhigma ama wax la midoo xoolaa uu leeyahay inaan loo ogolayn baryootanka uuqiyadu maxay tahay marka waan soo marnay sooma uuqiyadu waa meeqa dirham ya fartan dirham kan soo marnay aluqiya arbacuuna dirhaman ayb marka macnaheedu waxa weye afartan dirham ruuxa leh ama xoolo u dhigma leh xoolo nool ha noqdo yani waxa wey hanti kale ha noqoto hanti u dhigantuu leey hadduu ruuxaasi wax weydiistoo baryootamo ilxaaf waa waa tii shareecadu diiday wey man macnahaasuu tilmaamaya afartanka dirhamna waa kaan soo sheegno taqriiban hadda waxay u dhigantaa boqoliyo konton graam oo fida ah bay u dhigantaa boqoliyo konton graam somaynaa dhihin muxuu ahaay labadii boqolee dirham waa ilaa lix boqoloo dirham lix boqoloo graam somaynaa dhihin marka haddii loo qaybiyo afar meelood way noqoneen mise shan loo qaybinaya adiga xuduuddaas waay taqriiban ad qyoaaaaqoiyo aaagraam oo fidla ah. ruuxa heli kara ayay noqonaysaa macnaha afartankii dirham waa taqriiban qoiyoaasaasay noqonaysaa marka ruuxii intaasoo kale heli kara xoole u dhigma heli karaay in uu wax weyddiisto warsadaay waa arin ilxaaf iyo su'aal aan loo baahnayn wacan sahl bn اlxandaliyata can rasuulillahi sl lay wslam qaal wuxuu uhi man sa'la ruuxii weyddiista walxaal cindahu agtiisa ay tahay maa yuqniihi wax deeqa wax ku filanoo deeqa ruuxii isagoo haysta haddana wax weyddiistooo baryootama fa innamaa yastakiru wuxuu uunbadsi dalbayaa min jamri jahannama jahannamo dhuxusheeda unbuu ka badsi dalbayaa jahannaman dhuxusheeda in loo badiyo unbuu dalbaya oo weydiisanaya oo raadsanaya qaaluu waxay dhn yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wamaa yuqniihi kara waxaa tidhi ruuxii wax deeqa haysta waxa kara muxuu yahay qaala wuxuuhi nebi sal ly slam maa yuqadiihi wax qada ugu filan aw ama se ama casho ugu filan wax ku qadayn kara ama ku cashayn karo ruux haystaaye ruuxaasi wax ku filan buu haystaa isagoo sidaasna hadduu su'aal iyo weydiisi iyo baryootan iyo shaxaad u galo waxa uu weydiinayo raadinaya waa uun dhuxul jahannamo waay oo badsanaya macnaha rawaw axmed baa wariya xadiidkaasi bihi axmed wuu xujaysteen xadiidkan oo wuu deliishaday wa abu daawuud abu daawuudna waa wariyey wa qaala wuxuu yidhi abu daawuud riwaayadiisa yuqadiihi wa yucashiihi bimacnaa riwaayada axmed waxay isticmaashay aw aw yucashiihi laakiin riwaayada abu daawuud iyo lafdigiisa waxa weeyaan waaw bay isticmaashay oo wayucashiihi waay macnuhuna waa kala duwan yahay sheekh wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim ibni xibbaan baa saxiixiyey wakadalika qolyaha musnadka xaqiijiyeen iyaguna way saxiixinayaan sanadkiisa xadiidku wuxuu tilmaamayaa iyadana ruuxii wax ku filan haysta oo deeqa baryadiisu inay xaaraan tahay wixii ku filaaba haddana xadiisku daabit uu sii sameeyey waa wax kada ugu filan ama casho ugu filan labadooda mid ka mida bay noqonaysaa waa lafdiga axmed laakiin lafdiga abi daawuud waxa weeyaan qadadii iyo cashadiiba ugu filan buu noqonaya oo wuxuu ku qadeeyana haysta wuxuu ku cashayana waa haystaa labadaba hadduu haysto markaasi waa wax ku filan waa haystaa w xadiidkani waa mushkil tafsiirkiisa dambe oo wuxuu ka dhigayaa ruuxa qadadiisa iyo cashadiisa heli kara inaan su'aal loo oggolayn ayib su-aashu waxay imaanaysaa maanta wuxuu ku qadeeyo waa haystaa cashadiina waa haystaa laakiin wixii ka dambeeya quraacda dambe iyo barri iyo waxba ma haysto waxaa laga hadlayay zake ninka noocaasoo kalea zake lama siin kara miya saas daraaddeed baa culimada qaarkood waxay ku fasirayaan waxaa laga wadaa ruuxa cashadiisa iyo qadadiisa si joogtaa u heli karaa waa baahidii asaasigayd wey macnaha yacni biilkiisii iyo masruufkiisii buu si joogtaa u heli karaa hadduu si joogtaa u heli karo markaasi cindahu maa yuqniih wax ku filan waa haystaa marka wixii intaa ka farabadan waa siyaada raadis hadduu siyaado raadinayana baryootanna looma ogola si kana la siin maayo waa sidaasay culimmada qaarkood ku fasirayaan man ayb wacan xakiim ibni jubayrin can muxamed ibni cabdiraxmaan ibni yaziid can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaya cabdiraxmaan ibni yaziid can cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu idhi man sa'ala ruuxii wax weyddiista walahu maa yuqhniihi asaga oo haysta wax ku deeqa oo ku filan jaa'at way imaanaysaa su'aashii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaday imaanaysaa khuduushan ayadoo xagashooyin ah khadshiga waa xagashada yani jidhka marka la xagto ama cidyaha ku xad ama bir iyo waxu isticmaal xagiddaa wey macnaha jaa'ad way imaanaysaa su'aashii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada khuduushan ayadoo xagashooyin ah ama xagasho ah ow amase qaalow ow amase kuduushan ayadoo ah kuduushka iyo khuduushka waa isku macno kuduushan iyadoo nabara wejiga ku taala fii wejhi wejigiisa dhexdiisa yacni su isagoon wax daruuro u geynaysa ayna jirin baryootankii baa wuxuu isu beddelayaa wejigiisa oo diirdiiran oo xagxagan oo nabara ku yaalaan ayuu imaanaya maalinta qiyaamada su-aashii baa saas ka dhalanaysa qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul alla rasuulka ilaahayow <clears throat> wamaa hinaahu ah, deeqtoomidiisii iyo waxa ku filan muxuu yahay yani ma yuniihi iyo ma hinaahu waa isku ah, waxa deeqaya ee hadduu haysto su'aashu xaaraan ka noqonayso hadduu sameeyana dhibkaasi ku dhacay intee leegyahay wax intee leeg way qaal waxay idhahdeen qaala wuxuu idhi nebigu sal lay waslam dirhaman waa muxuu ahay konton dirham oo amase xisaabuhaa ama xisaabteeda qiyaasteeda oo min adahabi dahabka ah ama qiyaasteedoo dahabkaa waa ayb baa dirhamta taqriiban waan kaa soo sheegnayoo waa ilaa gram aartankii xadiiskii hore waxay tahay ilaa kontonkuna waa ilaa mxuu ahaaye ilaa dirham ayay noqonaysaa manaa ayb aw xisaabuha min adahab ama dahabka wixii uga dhigma dahabka waxa uga dhigmana markii la fiiriyo dahabka iyo fidadu qiimihii wakhtiga ay joogeen taqriiban iyaduna waxay noqonaysaa mxuu ahaayey abaaan graam oo afar loo qeybiyey waxaan u jeeda abaaan oo aar loo waa an dirhamo an dirham waxaan jeedaa an diinaar an diinaar markii loo bedelo graam loo bedelana taqriiban waxay noqonaysaa labaatan labaatan iyo kow graam oo dahaba marka la yidhahdo hadda loo bedelo macnaha ayib saasay noqonaysaa rawahu lhamsatu shantii baa warisay wazaada wuxuu ziyaadiyey abu daawuuda wabnu maajah watirmidiy way ziyaadiyeen waxay ku dareen xadiiska faqaala rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi lisufyaana sufyaan wuxuu ku yidhi ina shucbata shucbata bn alxajaaj laa yuxadiu waxba kama wariyo can xakiim ibni jubayrin waxba kama wari wey ayb faqaala markaasaa wuxuu idhi sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay zubaydun zubayd baa noo warramay can muxamed ibni cabdiraxmaan ibni yaziid buu nooga warramay meeshaasi waxa weeye hadalkaa wuxuu ka wadaa xadiidkan xakiim ibnu jubayr waxaa ka warinaya sufyaan xakiim ibnu jubayrna waa nin daciif ah sufyaan markuu xadiidkii u sheegay ardadiisa oo xakiim ibnu jubayr uu uga wariyey baa ninbaa wuxuu ku yidhi adigu xakiim ibnu jubayr baad wax ka sheegaysaayoo xadiis ka warinaysaa laakiin shucbat ibn alxajaaj waa amiiru lmuminiina fi lxadiid shucbat ibn alxajaaj xakiim ibnu jubayr wax kama wariyo oo inuu daciif yahay buu u arkaa oon xadiis laga qaadan karin adiguna xadiis baad nooga sheegaysaa buuhi markaasuu sufyaan ka jawaabo wuxuu yidhi xakiim ibnu jubayr keligii xadiiska nooma sheegine nin kaleoo oo isaga ka xoog badanna waan ka maqalay buuhi oo yuu yahay waa ninka la yidhaahda buu yidhi ubayd zubaydna waa noo sheegay buu yidhi xakiimna waa noo sheegay buuhi marka xakiim keligii kuma ahee waxaa mutaabaceeyey oo xoojinaya zubayd ayib zubaydkaasina waa ninka la yidhahdo zubayd ibn xaari alkuufi oo iqa ah wey mutaabacadiisa xadiidka uu mutaabaceeyey ayuuna xadiisku ku xogaysanaya marka sufyaan <clears throat> wuxuu leeyahay sax xakiim ibnu jubayr sax waa daciif shucbana wax kama warin jirin waa qiray laakiin anugu waxaan uga qaatay buu wax ii markhaati kacan helay oo dacfigiisa kabaya oo ah ninka la yidhahdo zubayd baa isaguna xadiiska noo sheegoo saasoo kale aan warinay buuidhi saasuu macnaha ka wada qaala rajulu nin ba wuxuu hi lisufyaana sufyaan wuxuu ku yidhi ina shucbata shucba laa yuxadiu kaxba kama wariyo can xakiim ibni jubayr adiguna xadiis baad nooga sheegaysaa see waay faqaala sufyaanu wuxuu hi xadaanaa waxaa noo warramay zubaydun baa noo warramay zubayd ibnu xariin kuufi oo iqa ayaa noo warramayo can muxamed ibni cabdiraxmaan ibnu yaziid oo xakiim ka warinayo isaguna nooga wariyey saas daraaddeed ninkaasaa garab galay oo xoojiyey saasaan xadiika u qaatay buui kan hore oo ruuxa xadiiska hore kan ka horeeya oo ruuxa heli kara wax qadadiisa iyo cashadiisa ugu filan inuu qaniya inuu su'aal weydiistana ay xaaraam tahay inuu baryootomo alimaamu axmed caley raxmatullaahi baa maray oo ra'yigaa qaba xadiidka ka horreeya abu saciidin alkhudri ee dhahaya hal uu qiyo ruuxii heli kara qiimaheeda oo afartan dirham ah xadiiskaa ka horeeyana waxaa qaatay abu cubayd alqaasim bnu sallaam baa xujaystay oo wuxuu yidhi qaniga waxaa la yidhaahdaa ninka afartanka dirham heli kara uuqiyo ama qiimaheeda heli kara ayb kanna waxaa xujaystay oo konton dirham iyo wax u dhigma ruuxa haystaay waa qani wax ku filan waa haystaa wabitaali lama siin karo sikana lama siin karayo inuu dadka warsado weydiistana waa xaaraam kanna waxaa deliishaday oo sidaas yidhi thawri ibn mubaarak axmed iyo isxaaq halkaasay marayaan ayib axaadiistaasaa marka la kala deliishanaya garo oo waxaa la raadinaya waxaan nidhi sekada lama siin karo nin hani ah haniga maxaa lagu garan waaya daabidka hanigu muxuu yahay hani kee hani la yidhaahdaa marka timid mid wuxuu tilmaamayaa afartan dirham mid wuxuu leeyahay wax cashadiisa iyo qadadiisa ku filan mid wuxuu leeyahay konton dirham ama wax u dhigma kullu dalikana a'immada midba yani axaadiista qaar bay deliishadeen axaadiista a'immada midba mid buu deliishaday oo uu ku saleeyey masalada haniga aan sekada loo ogolayn alimaamu shaafici iyagu waxay leeyihiin mas'aladu ma aha la fiirin maayo imise dirham buu haystaa ama imise diinaar buu haystaa laakiin waxaa la fiirinayaa waxa uu haystaay baahidiisa asaasiga ma ku filan tahay haddii waxa uu haysta baahidiisa asaasigaa ku filan tahay markaa waa qani haddii waxa uu haysto ayna baahidiisa asaasigaa ku fillaynna waa faqiir ama waa miskiin oo sakadiibu wax ku yeelanayaa sidaasay leeyihiin ayb waan samurata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal rasuulku wuxuu idhi ina almas'alata su'aasha iyo waxweydiisigu kaddun waa nabar oo yakudu ama yakiddu uu nabraynayo dhaawacayo biha iyada alrajulu ninku wajha wajigiisa uu nabaraynayo kadigu waxaa la yidhaahdaa waa aahaaru lkhamshi waay xagtinta wajiga gaadha ama jidhka gaadha raadka ka dhasha oo nabarka ah baa la yidhaahdaa kadiga la yidhahda saas way macana ina baryadu kadun waa nabar iyo dhaawac oo yakudu ama yakiddu biha arajulu ninku uu dhaawacayo wejho wejigiisa uu dhaawacayo ilaa an yas'ala inuu weydiista mooyaane alrajulu ninku sultaanan nin madax ah xoolihii dadweynaha ka dhaxeeyey ee dowladdu haysay ee uu xaqa ku lahaa taaba inuu weydiisto wuxuu wax weydiisanaya ay dowlad iyo suldaan tahay mooye aw amase fii amrin ama arin dhexdii inuu weydiisanaya mooye arrinkaasoo laabudda minhu laga maarmaan ah laabudda maaran minhu isaga uu ka maarmaayo uusan xaail ahayn uusan ka maarmi karin rawahu abu daawuud baa wariy wاnasaa'iy wاtirmidi wasaxaxahu ayb xadiidka qaybta hore axaadiista horuu la mid yahayo iyo baryootanka iyo dawarsiga inuu xaaraam yahay buu ku tusaya axaadiis kaloo xoojintoodana waa u tegi doonnaayo dad yar baa loo ogol yahay oo sifaad khaas iyo duruuf khaasa leh dawarsiga iyo waxweydiisaga loo ogol yahay tgi doonaa tafsiilkeeda hadduu ruuxu isagoon dadkii loo ogolaaday ahayn uu iska dawarsado oo uu dawarsii waxweydiistii markaasi uu ku noolaado dadkii loo ogolaana uusan ahayn markaasi waxa weeyaan waa dhaawac jir soo gaadhaya wejigiisa oo macnaha waxaa laga wadaa karaamadaa ka tegaysa ruuxa karaamadaa ka tegaysa sharaftaa ka tegaysa waa qiimo dhacaya yani waxa weeye ilaahay agtiisana waa ku qiimo dhacaya oo maalinta qiyaamada wuxuu imaan doonaa isagoo wejigiisao dhan haragu ka qaadanya leanna waa nooc fadeexa marka wejigan waxaa loogu talagalay in ilaahay la horgeeyo waa qaali marka waxaan garowsho aadan u lahayn oo adduunyaa inaad wejiga u dulaysaa la diidaya ood khalqi isu dulayso taasaa la diidanya ayb allaahumma laba arrimood buu xadiiskani soo reebay cidda aad wax weydiisanaysa hadduu yahay sultaan waa madaxdii waa dowladdii waxaad weydiisanaysana waa wixii aad xaqa ku lahayd xoolaha caamkaee dadka ka dhexeeya ee dowladdu haysa dadweynaha iskale marka adoo mustaxiq ah inaad weyddiisato oo aad xuquuqdaa wax ka weyddiisato waa xoolo caama taasi ma soo gelayso talabaadina wax weeyaan arin laga maarmaana ku haysata oodan meel ka mari karin duruufaa ku haysata waa u tegi doona iyadana tafsiilkeeda taana waa lagu ogolaana markaa macnaha ayb wuxuu khasisayaa xadiidkani adilada ku soo aroortay inay xaaraam tahay baryada iyo su'aashu wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula llahi sal lay waslam yaquulu leh lian yaqduwa inuu kallaho axaduku midkiin subaxdii inuu kallaho oo fayaxtatiba uu soo gurto qoryo iska soo gurto calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisa uu qoryo iyo xaaba ku soo gurto maaha inuu xataa gaari dameer iyo dameer iyo inuu wato maaha taas waaba kasii xagjirsantahay dhawarkaaga inaad xaabo soo saarta wa oo wayatasaddaqa uu sadaqaysto minhu xatabkii xaabadii uu soo goray xaggiisa uu wax ka sadaqaysto wayastaqniya uu kaaftoomo bihi xatabkana uu ku kaaftoomo caninnaasi dadkana uu kaga kaaftoomo oo baryadoodiiyo weyddiisigoodiiyo kaga maarmo ayaa khayrun khayr badan lahu isaga u khayr badan min an yas'ala inuu weyddiisto rajulan nin inuu wax weydiisto taasaa u dhaanto uga khayr badan acطaahu siiya aw amase manacahu u diidya inaad ruuxu weydiisatood hor istaagto ama ha ku siiya ama ha kuu diide waxaa kaaga roon inaad muruqaaga maasho shaqadaad qabanaysaa xataa shaqo yara adag oo mashaqa ku jirta noqoto rafaad iyo silciba haddaad doonto wax ku soo saaro xataa shaqadu shaqo yani waxa weyaan la yaro liida haba noqoto laakiin inaad xooggaaga wax ku soo saarataa kuu dhaanta inaad nin bini aadama wax weydiisato ama ha ku siiyo ama ha kuu diido xamaalkaaga waxaad kula soo baxdaa waxaad sadaqaysato iyo waxaad dadka kaga kaaftoonto inaad ka dhigato waana siday saxaabadu ahaan jireen ridwaanullaahi calayh duurkaasaa la aadayaa nin walba wuxuu soo helo ah, nin qoryo soo gurta nin wax soo xamaasha yani waxa weye waxay ka kaaftoomi jireenoo agtooda aad u foolxumaa inuu ruuxu wax shaxaado Ah. ilahaxaadku waa iska baryadiimut oo baryadiioo magaca loo hagaajiye ah. meeshii baryootankii dawarsigii haddii dawarsi layaa nin walba ka carra marka ninkii waxoogaa maradiisu yar dhowrsane shaxaad buu ku magacaabaya shaxaadku waa uun mas'aladii waa marka ma habboona wax habboon maaha yacni kullamaa ay dadka ku badatana mujtamacaasi inta badan waxaa ku yimaada hoosu dhaca yani waxa weeye shaqaysigii iyo adadeygii iyo kaaftoomidii iyo isku kalsoonidii oo dhan baa lumaysa ruux waa iska seexanaya barkintuu dheeraysanaya wuxuuna ku xisaabtamaya uun dadka jeebkooda waxa ku jira taasaaba xoolo u aba subaxdiibu iska soo kallahaya waa wareegahaya marka ma aha wax aad u liita haddii taa la yidhi oo riixii wuxuu heli karay inaad weydiisato ruuxani waxa aad weydiisanayo waa heli karaa waana nool yaho ka hor taaganya halkaa la gaadhsiiyey mid dhintayoo qabri ku jira ka war kii noolaa taajirkii wax haystay ee xoolaha haystay ee heli karay ee ku siin karay inaad hor tagto wax sii tidhaahdo ayaaba laysku haystaaba xaalaadka aad ka kaaftoomi karto mid dhintay oo meydahoo waa horaba qabri galayoo baaba'ay oo meeluu jiraba aan la garanaynin qabrigiisa inaad dul timaado oo xataa markuu noolaa wuxuusan keri karin aad warsato xataa markuu noolaa muusan keri jirin carruurna ma bixin karo roob ma keeni karo kuma naxariisan karo shafaaca ma milkiyo markuu dhinta kadib inaad kor timaado maanta dhan dul fadhido taas iyada waa caqliyari waay diinyarida iyo waxay la dheertahay caqliyariya safaaha ku jirta saas macana wa canhu radi allahu wa abu hurayra can inabiy nebigu wuxuu ka warin sal lay slam qaala nebigu inuu yidhi man sa'ala ciddii waysta annaasa dadka amwaalahum xoolahooda weydiista takauran badsi dalab darteed isagoo dalbaya badsi xoolo uruursanaya fainamaa yasalu wuxuu un weydiisanayaa jamran dhuxul unbuu weydiisanaya fainamaa yasalu waxa uu weydiisan jamran dhuxul wuxuu dalbayae raadinaya waa uun dhuxul naareed ee falyastaqilla ha yaraysto aw liyastakir ama ha badsado adiga waxaad uruursanaysa waa dhuxul naareede ama badso ama yarayso wey rawa axmed baa wariya wamuslim wabnu maaja xaadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa baryadu inay xaaraan tahay waana sidaasaa asal ah nas iyadoo inay xaaraan tahayna waa u tegi doonaa xadiidka ugu tegi oo nebiguu leeyahay xalaal ma aha wixii lagu helana waa xaaraam ilaa saddex ruux mooye waa u tegi doonaa isaga wa can khaalid ibni cadiyin aljuhani qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi sal ly waslam oo yaquulu leh man balaqahu ruuxii uu soo gaadho macruufun wax wanaagsan can akhiihi walaalkii uu ka soo gaadho wax wanaagsanoo la jecelya xoolo ah hanti ah ruuxii walaalkii xaggiisa uga yimaado oo uu siiyaayey can hayri mas'alatin asagoon weyddiisanin su'aal la'aan walaa ishraafi nafsin iyo nafhan hanqaltaagee toona la'aantii ishraafka waxaa la yidhahdaa bimacnaa tataawul waa tataawul weeyo adoon weyddiisanin oon afka ka hadlin inaad waxoogaa isa soo muujiso ood u soo hanqaltaagto ood soo agmarmarto taasaa waxaa la yidhaahdaa ishraafu nafsin inta badanna qalbigay ka dhacdaa marka adiga oo aan una hanqaltaagin raadsanin u bambixin weyddiisaninoo warsanin haddii walaalkaa xaggiisa wax kaaga yimaadaanoo uu wax ku siiyo hee falyaqbalhu ha aqbalo markaa ka qaado ha ku celinin walaa yaruddahu yuusan ku celinin fa innamaa huwa isagu risqun waa risqi oo saaqahu llahu alla u soo kaxeeyey ilayhi isaga xaggiisa waa risqi xagga alle ka yimidoo ilahay baa markaa ku siiyaye ha ku celinina ka gudoono ka qaada intifaacsa markaa sadaqayso isticmaal ha ku diidin saas man ayib rawa axmed baa wariyey xadiikaasi isagana sanadkiisu waxaa saxiixiyey alxaakim iyo dahabi iyo hayrkood waxaa kaloo soo saaray ibn xibbaan iyo tabaraan iyo abu yacla iyo heyrkoodba ay soo saareen xadiidku waa xadiis sugan wuxuuna ku tusayaa wixii ku yimaado xoolo ah oo lagu siiyo siismaduusi ahaanteeda ceeb maaha in wax lagu siiyo xataa taajir adoo ah wax lagu siin karaa adoo waxhaysta waa lagu siin karaa wixii kuu yimaado sidaasoo kalea inaad aqbashaayo ceeb maaha maxaa yeelay adiga jid xun u marin waase xoolo ilaahay kula maagayoo kuu yimid waay ka qaado marka ayib wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay cumaro cumar baan maqlay waa aabbihi yaquulu isagoo leh kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuctiinii mid isiiya alcataa'a siismo siismuu nabigu isiin jiray fa aquulu markaasaa waxaan dhihi jiray actihii sii siismadan man cidsii huwa isaguba afqaru baahi badan ilayhi minii ilayhi kaa u baahi badan minii aniga iiga baahi badan nabigaa sal lay slam waa xisiin jiray markaasaan dhihi jiray rasuul tan cid kaloo aniga iga baahi badan sii ayb fa qaala markaasaa nebigu wuxu yidhi sal lay khudhu qaado cumarow qaaduu ugu yidhi idaa jaa'aka ku yimaado min hada almaali xoolahan xaggooda shay-un shay kaaga yimaado wa anta adiguna walxaal anta adiguna hayru mushrifin midaan u hanqaltaagin ah walaa saa'ilin mid weyddiistayna aan ahayn faudhu qaado mana aadan raadsanin maadan honqaltaagin maadan weyddiisanin saas wixii kugu yimaada qaada buu nabigui sal lay slam wamaa laa wixii aan sidaa ahaynna falaa tutbichu ha raacsiinin nafsaka naftaada ha raacsiinin waxaan sidaas ahaynoo rag jeebkii ku jira hadde waxa weeye naftu yayna kaa raacin hunguri iyoyna kaa gelin naftaadu yayna u hanqaltaagin wixii lagula soo raadsado mooyaane waxdaad haystaan maxaad ka raadsanayseen naftaadana ka raacinayso falaa tutbicu nafsaka wa muttafaqun calayhi ayib culimmada dhan waxay qabaan wixii saasoo kale ku yimaada aqbalkiisu waa mustaxab qaarna way waajibinayaan calaa daahiri اlamri amarka xadiisu faa'iidinayo waa waajib bay leeyihin maxaa yeele diiddadu ishkaalaadkeeda le markaasoo kale saasoo kale wax yimaadaan inaad diidaayey nooc xumaynaa ku jirta walaalka qalbigiisa inaad dawrto waay allahuma waxay leeyihiin haddii uu ruuxu ka baqayo ku abaalsheegasho oad isleedahay wallaahi waxan ninkani wuxuu wax kuu siinayo berri wuu kugu abaalsheegan doonaa lihaada sabab markaa waad diidi kartaa maxaa yeele ku abaalsheegashadu waa shay aan fiicnayn ibni aadamkuna jeclayn shareecaduna ma jecla oo waxayba ka mid tahay waxyaalaha sadaqaadka buriya laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa wixii aad bixisay inaad dadka ku gallad sheegato ood ammaan kaga raadiso ama aad kuba dhibtaba sadaqadaaday burinaysa marka haddaad ka baqdo inuu berri kugu gallad sheegto taa iyadaa waad diidi karta ordhaafi baad dii karta cid kale la raadiso baab alcaamiliina calayha wuxuu kuwa ka shaqeeya calayhaa sekada korkeeda ka shaqeeya ayb wuxuu ka wadaa bimacnaa eh, ilaan asnaaftii sekada la siinaya aan kusoo dhex jirnay wuxuu hadda kaga hadlay baabkii aan soo dhaafnay faqiirka iyo miskiinka iyo haniga soo labadii ugu horraysay oo ah innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin goormo miskiin noqon kara goormuu faqiir noqon kara goormuu ka bixi karaa oo hani noqon karaa halkaasuu kaga hadlay waxaa ku xiga wlmasaakiini wlcaamiliina calayha soo kuma xigto caamiliintii marka hadda ka hadlaya sinfiga ah saddexaad ama waa qaybta ee zakada leh wey wax ku leh caamiliina calayhana waxaa la yidhaahdaa waa dadka ka shaqeeya zakada oo waxay leeyihiin waxaa soo gelaya dad badan alcaamiliina calayha waxaa soo gelaya kuwa soo ururinaya kuwa ilaalinaya kuwa ka shaqaynaya kuwa kala celcelinaya kuwa geynaya dadka ku hawlan sekada ilaa ay masaakiinta ka gaadho gacanteeda dadka ku hawlan oo dhan baa caamiliina calayha saaciga soo uruurinaya midka xoolihii markii la keeno waardiyeynaya ilaalinaya ka qaadahaya u qaybinaya walcaamiliina calayha bay soo wadagelayaan kuwaasi marka sekaday wax ku leeyihin ayib can busr bni saciidin ana bna sacdi almaliki waxaa la yidhahda cabdulaahi bni waqdaan baa la yidhahda saxaabada nin ka mida wey qaala wuxuu yidhi istacmalanii waxaa i shaqo siiyey cumaru cumar baa i shaqo siiyey cala asadaqati sakada korkeeduu shaqo iga siiyey wuxuu i shaqaaleeyo sakada dadka soo ururinaya igu daray buuhi falammaa faraqtu markaan ka faaruqay minhaa xaggeeda oo aan soo ururiyey oo wa addaytuha sakadii aan u gudbiyey ilayhi isaga u gudayoo aan gaadhsiiyey ayuu amara wuxuu amray cumar lii aniga wuxuu ii amray bicumaalatin ujuuro ah, xoogaa cumaalada waxaa la yidhahdaa ama camuulada cumuulana waa la yidhahda cumaalana waa la yidhahda waa ujuurada ruuxu uu mudan yahay waxa dhan ruuxu uu mudan yahay macna shaqaduu qabtay uu ku mudan halka waxaa laga wadaa ajru alcaamili calaa camalihi ninka shaqeeye shaqadiisa wuxuu ku mutay ayaa la yidhahdaa marka tii buu isiiyey buui faqultu markaasaa waxaan idhi buuhi innamaa camiltu waan uun amal falay lilaahi ilaahay dartii baan u shaqeeyey buuhi shaqadaan anigu qabanayo cumarow xoola kuma doonayn eh, maxay tahay xoolaad aniga igu siinayso ilaahay dartii baan waxaan u qabtay ayb faqaala markaasaa wuxuu yidhi cumar hud qaado maa uctayta wixii lagu siiyey maxaa yeele fa anigu amiltu waan shaqeeyey calaa ahdi rasuulilahi sal lay slam waqhtigii nebigan saasoo kale u shaqeeyey fa cammalanii markaasuu nebigu ujuure isiiyey cammalanii waxaa laga wadaa acطaanii ujrata camalii shaqadan qabtay ujuuradeedii buu nebigu isiiyey faqultu markaasaan waxaan idhi buuhi mila qawlika hadalkaagaasoo kale mid la midaan idhi waxaan rasuulilahi ilahay dartii baan u qabtaye aniga wax kuma doonaynin seed wax iigu siinaysa faqaala markaasaa wuxuu hi buui lii aniga rasuululahi baa wuxuu igu yidhi sal ly slam idaa uctiita haddii lagu siiyo shayan shay min hayri an tas'ala adoon weydiisanin fa kul cun watasadaq sadaqayso waxaad cuntiy waxaad sadaqaysata ka dhigo muttafaqun calayhi wuxuu kutusi marka waa xadiiskan hadda loo keenay dadka sekada ka shaqaynayaa shaqada ay qabanayaan waxay ku mutaan sekadaa laga bixinaya sharina maaha inay fuqara yihiin inay masaakiin yihiin maaha laakiin waa shaqaale waa nin hawl loo diray shaqo soo qabtay shaqaduu soo qabtay baa wax lagu siinaya maxaa lagu salaynayaa waxaa lagu salaynayaa bay leeyihiin imaamka ayaa mufawad u ah ijtihaadka imaamkay ku xidhantay oo shaqadaasoo kale dadka qabta waxa ay leeyihiin xilligaa isaga iyo duruuftaa iyada iyo meeshaa iyada ah waxa la siiya ayay mudanayaan bimacnaa waxa weeye waxaa la fiirinayaa curfiga urfiga marka la fiiriyo waxaa soo baxaysa marka ninka maalan shaqo noocaasoo sidaasoo kale ah soo qabta intaasoo berina ka shaqaynaya shaqaduna nuucaa tahay dadku maxay ku mucaalmalodoona la siiyaa markaasaa waxaa soo baxaysa intaasoo kale la siiya intaasuu ka siinaya marka imaamku ujradoodu marka waa saas ujuuradooda sidaasaa loo siinaya wax xadidan maaha sheekhu wuxuu idhi wafii marka waxaa ka shaqayn kara nin faqiiraa ka shaqayn kara oo miskiin baa ka shaqayn kara oo hani baa ka shaqayn kara wixii ujuurada lagu mutay halkaasuu ka soo geli karaa hanigu uu ka soo geli karaa sakada ah, yacni hani waxhaysta oo ladan oo haddana zakada wax ku leh halkaasuu jihadaasuu ka soo geli karaa sakada wax kaga qaadan karaya waalcaamiliina calayha wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka daliilun daliil baa ku sugan oo waxay ugu sugan tahay calaa anna nasiiba alcaamili ninka sakada ka shaqaynaya qaybta ku soo hagaagtay yatiibu lahu inay xalaal u tahay baa laga qaadanaya wa inna waa haba niyooda attabaruca ilaahay dartiiba ha niyooda inuu wax ku sameeyooo shaqadan bilaash ku qabtaba niyadiisu ha ahaato aw lam yakun yuusan ahaaninba mashruutan mid la shardiyeeyeyba yuusan oo cumaaladu ama cumuuladu markii hore shaqada uu gelabayana shardi ahaanin maxaa laga wadaa yacni wixii haddaad shaqadii qabatay shaqadii wixii aad ku hesho ujuuro lagugu siiyey xalaal bay kuu noqoni xataa markaad shaqada gelaysaba niyadaadu ha ahaato ilaahay dartii isma diidayso waxaan ilaahay dartii baan u qabtay haddana wixii sidaasoo kale kuugu yimaadaaye iska qaado saas way dacwadan ilaahay dartii baan u wadaa imaamka ilaahay dartii baan u ahay shaqadan ilaahay dartii baan u qabanayaa jihaadka ilaahay dartii baan u wadaa cidna wax kagama doonayo laakiin haddana wixii sidaasoo kale qurubaadka ah wixii laguu gartoo lagugu siiyo qaado isma diidaysa marka inay qurbo tahay oo ilaahay dartii ay tahay ood ajir kaga helayso haddana wixii lagugu siiyo aad qaadanayso ama markaasi niyadu tabaruc ha ahaato ama niyadiisu markiisaro ha ahaato ka shaqayso wax ka hel taa waa bannaanta laakiin fadliga umbaa ajirka umbaa markaa kala gedisnaanaya ama markii hore sharti ha kula galo aniga shaqada aan shaqaynayo waa in wax laygu siiyo shardiga ha ku shaqogalo ama shardigaasi yuusan jirin intaba wuxuu ku helo xalaal bay u tahay hadduu shardiga dhigto xataa oo saa ku shaqogalo xalaal bay u noqonaysaa manaa taasaa laga qaadan waaya aw lam yakun mashruudanta macnahaasu ka wada an mual bn rabiicata bn alxaari bn cabdilmualib anahu isaga iyo wlfadl bn cabaas fadl bn cabaas iyo isaga ayb adeerkii waay mualibka fadl bn cabaas baa adeeru ah inalaqa way tageen labadoodu ilaa rasuulilahi bay aadeen sal lay waslam waa mualib iyo fadl bn cabaas rasuulkan aadnay buu yidhi qaala wuxuu idhi uma takallama waa hadlay axadunaa midkaya ayaa hadlay faqaala wuxu uhi ya rasuula rasuulka ilahi rasuulka markaan u tagnay midka naga mida ayaa nabiga la hadlay wuxuu yidhi rasuul ilaahayow ji'naaka waan kuu nimid litu'ammiranaa inaad madax nooga dhigto baan kuugu nimid calaa haadihi sadaqaati sakooyinkan la soo ururinayo korkooda xoolahan la soo ururinaya qaar ka mida inaad noo dirto oonnu ka soo shaqayno ood hawshaasi noo xil saartaan kuugu nimid waay shaqadan qayb naga siiso ayb oo fa nusiiba aan hello maa yusiibu nnaasu dadku waxay helayaan oo min almanfacati manfacada ah shaqada inaad qayb naga geliso oo dadka kaleeto waxay ka helayaan oo manaafacaad iyo ujuura annaguna aan ka helno oo nu'addiye aan gudanno ilayka adigana aan kuu gudanno maa yu'addi nnaasu waxay dadku gudanayaan waxay soo urun kuu ku soo gaadhsiinayaanna aan kusoo gaadhsiinno shaqadiina aan qabanno dee dadkii amaannu ka mid nahay aannu xoolahana wax ka helno oo ujuuradaasi aan wax ka qaadano saasaanu rabnaa oon kuugu nimid wahay labada nin garo ee nin alfadl ibnu cabbaas waa nebiga inadeerkii waay soo ma ninka kalena adeer ahaan buu nabigu ugu aadan fadlina adeer ahaan buu ugu aaday oo in adeerkii baa dhalay soma lanna rabiicata rabiicada mualib dhalay iyo nebigaa ilma adeer ah rabiica waa rabiica ibn اlxari ibn cabdlmualib fadlina waa fadl ibn cabaas ibn cabdlmualib nebiguna waa muxamed ibn cabdilaah ibn cabdilmualib saddexdooda marka cabdilmualib bay isugu yimaadaan oo waa ilma sooma wiilkan mualib ana ee fadli la socdana saddexdooduba adeer bay u yihiin laakiin kulli waa aalubaytkiiba isu yihin waa nabiga aalubaytkiisa ayb <clears throat> faqaala markaasa wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam markay yidhaahdeen hawsha wax naga geli shaqada wax manaafacaadka laga helayan wax ka hello nebigu wuxuu ku jawaabay ina asadaqata zakadu laa tanbaqii ma habboona limuxamadin xalaal uma aha muxamed walaa liaali muxamadin muxamed aalkiisa iyo dadkiisana xalaal umaaha innamaa hiya iyadu awsaakhu nnaasi waa uun dadka wasakhyaalkoodii waay waa dadka wasakdoodii waay marka dadka iyo wasakhdoodii nebi moxamed iyo aalkiisa looma oggolaa ayb mukhtasar weeye xadiidkan mid la soo gaabiyey liaxmeda xaaluu u sugnaaday wa muslimin iyo muslim axmed iyo muslim baa wariyey lafdiganna waa lafdi la soo gaabiyey <clears throat> waxaa laga qaadanaya in sakada <clears throat> iyo sadaqadu aynan xalaal u ahayn aalubaydka ayb waana madhab jumhuur madhabu jumhuur ahlicilmi sakada iyo sadaqada labadaba sadaqada taawuca xataa uma bannaana <clears throat> aalubaydkana nebiga qaraabadiisa wey sal lay slam saas marka qaraabadu ilaa intay bay gaadhi doonaan waxaan u malaynayaa wuu keeni doonaa <clears throat> kuweebaa qaraabada qaraabada aan loo ogolayn sadaqada iyo zakada waa kuwe inuu baab keeni doonaan filaya maxaa loogu diiday nebiga sal lay slam iyo aalkiisa maxaa sadaqada iyo zakada loogu diiday xadiidka cillada sheegayo sadakada sadaqada iyo zakada dadku xoolahooda ay ka bixinayaan waa wasakh weeye xoolahoodii oo la dhaqay oo la daahiriyey wasakhdii laga daahiriyey waa jidhkoodii oo la daahiriyo sadaqada iyo sakadu daahirinayso wasakhdii ka baxday wey sooma khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim biha w yani iyagii xoolahoodiiba sadaqadiiyo sakadu way daahirinaysa oo axmed iyo muslim u sugnaaday dheh waxaa ku sugan inuu nebigu yidhi laa taxilu xalaal ma aha limuxamadin muxamed xalaal uma ah walaa liaali muxamadin <clears throat> muxamed aalkiisana xalaal uma ah sheekhu wuxuu yidhi wahuwa isaga xadiidkani yamnacu wuxuu diidayaa jacla alcaamili ruuxa sekada ka shaqeeya in laga dhigo min dawi lqurba nebiga qaraabadiisa mid ka mida in laga dhigo ayib saasuu sheekhu leeyahy yani xadiisku wuxuu diidan yahay qaraabada nebiga iyo aalu baydkiisa sekadiiyo sadaqadu xaaraanta ka tahay qoladaa mid ka mida in caamil sakada soo uruuriyo ka shaqeeya laga dhigo inay xaaraan tahay buu xadiisku tusi taasuu diidan yahay macnaha laakiin xadiiska sida laga fahmayo cumuumka ma ah xadiiska waxaa laga fahmayaa uun in hadday ka shaqeeyaan xoolaha sakada aan ujuuro loo siin karin laakiin laba siba way kaga shaqayn karaan inay ka shaqeeyaanoo ilaahay dartii uga shaqeeyaanoo soo uruuriyaan oyna waxba ku qaadanin taa xadiiskuma diidayo waxaa kaloo xadiisku uusan diidaynin in intay soo ururiyaan ka soo shaqeeyaan waxa la siinaya ujuuradooda laga siinaya ayna sakada noqonin xoolo kaloo bannaanka kaa inay noqoto saasay macnaa bimacnaa shaqadii way soo qabteen laakiin shaqadii ha soo qabteenoo ujuuraday ku qabteen sakada laga siin sadaqana laga siin maayo laakiin waxaa laga siini maalan eh, eh, eh, mxuu ahaayey waxaa laga siini maalan haniimadoo kalea laga siin karaa khumuskii haniimada ama waxaa laga siin karaa oo kale maalan fayga khumuskiisii baa laga siin karaa xoolo kaleoo meel kale ka soo golo ayagoo u bannaan baa ujuuradooda laga dhigi karaa waxayna culimmada qaarkood leeyiin waa ijmaac markaa way bannaantahay haddii ujuuradooda meel kale laga siinayan zakada laga siinay marka istimbaadka sheekha iyo xadiidka dilaaladiisu way yare kala gudaweynyihin istimbaadka ka gudaweyn inay ka shaqayn karaanoo dhan buu diidaya laakiin xadiisku ma diidaye in wax laga siin karo xoolahii sekaday soo ururiyeen intaa unbuu diiday ama inay ka shaqayn karaanoo lilaahi uga shaqeeyaanna ma diidayo inay ka shaqeeyaanoo ujuuradooda meel kale laga siiyana ma diidayo ayb wa can abi muusa radi allahu tacala canhu qaale wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam ayb qaala wuxuu ihi qaala rasulu lahi sal lay slam rsulku wuxuu ihi ina alkhaazina khasnadhayaha almuslima ee muslimkaa alamiina ee aaminkaa alladii kaasoo yucطii siinaya maa umira bihi wixii la amray yucطii bixinaya maa umira bihi wixii la amray buu bixinaya kaamilan isagoo dhammaystiran buu bixin muwafaran oon waxba ka dhimanayn ayibatan xaal ay ku qanacsan tahay ama raalli ku tahay bihi isaga nafsuhu naftiisu ay ku qanacsantahay isagoo ku qanacsanoo raalli ku ana bixinaya xataa yadfacahu ilaa uu u dhiibo ila aladii umira lahu ruuxii loo amray bihi sadaqada iyada saas way macnaha loo amray ila aladii ila aladii umira lahu ruuxii loo amrayee la siinahayena gacanta ka geliya axadulmutasaddiqayni weeye khabarkii waa ka khaasiinka noocaasee sifaatka lehee sidaa wax ku bixiyaay axadulmutasaddiqayni labadii sadaqada la baxay midkood wey taasaa la dhihi ama axadulmutasaddiqiina kuwa wax sadaqaystay mid ka miduu noqonaya muttafaqun caleyh xadiidka wuxuu faa'iidaynayaa ammaanaya sadakada iyo sakada iyo sadaqada la bixinayaa dad badan baa ajir ku helaya oo kii la baxay keliya aan ahayn wadalika fadlullah kuwa wax ku helaya waxaa kamida xoolaha ninka ka shaqaynaya khasnadhayaha ah khasnadhayahaasi haddii laga helo sifaadka soo socda xoolaha uu bixiyey gacantii loogu talagalayna uu gaadhsiiyey ajir buu ka helayaa sida ninkii la baxayba ajir uga helaya laakiin waa goorma waa markuu yahay kow khaasin khasnadhayo muslim ah ileen gaalku qurubaadka waxba ka heli maaye ta waa inuu aamin yahay ilaan hadduu khaa'in yahay dembi unbaaba raaci ta saddexaad waa in wixii loo dhiibay isagoo dhammaystiranoo sidiisiya uu u guto hadduu wax ka dhimo ama ka nusqaamiyo iyadana waxa weeye ajirkaa heli maayo ta kale waa inuu naftiisu raalli ku taho isagoo qanacsan uu geeyo waa hadduu isagoo gunuunucahayo oo xanaaqsan oo diidan oo qasab hadduu ku geeyo dee qasab ajir laguma helo adoo kahanahayo oo war waxaan gadaato muxuu ahay xoolihiiba waa dhammaadeen ninkan bilaash maxaa loogu siiyaa oo isaga dhanba cag jiidahay maya e, ajirkaa heli mayse ayibatan bihi nafsuhu waa inay naftaas raalli ku tahay kaleetana waxa weye ciddii loogu talagalay waa inuu gacanta ka geliyo cid kale uusan u leexinin shuruudda iyo muwaasafaadka marka laga helo axadulmutasaddiqayni labada wax sadaqaysta midkood waa bimacnaa sadaqada dadka baxsadee ajirka helayuu ka mid yahay waa lahayn laakiin sidii ay ahayd baad shaqada u qabatay an buraydaa radi alahu tacala canhu can nabiy sal lay slmnbiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi man istacmalnaahu ruuxii aan shaqalaysanno calaa camalin shaqo korkeed shaqo ruuxii aan uga dhiibno dowladda ama nidaamka ama shaqo uun u dirsanno oo fa rasaqnaahu aan ku irsaaqno risqan risqi aan ku irsaaqno wax aan ka siinno weeye wix shaqaduu qabtay wax lagu siiyo famaa ahada uu qaato bacda dalika markaa kadib fa huwa kaasi uluulun waa khayaano rawa abu daawuud baa wariyey wakadalika xaakim iyo qayrkii baa soo saaray waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqiya sheekh albani calaa sharti shaykhayn ayay ku saxiixinayaan bimacnaa shaqaa laguu dirsado shaqadana mushaahar baad ku qaadanaysaa ujuuraad ku qaadanaysaa wixii lagugu talagalay ee shaqada ku qabatay ee lagugula heshiiyey waxaan ahayn haddaad qaadato waa khayaano wey markaas huluul waa khayaano dembi culus ah oo waxay la mid tahay midda haniimada laga xado kale xoolo aad xaday ayay markaa noqonaysaa ayb yacnii shaqada aad qabanayso marba haddaad u shaqaynayso dawlad iyo nidaam kaa koreeya ama cid shirkad ama cid shaqsiyaba aad u shaqaynayso wixii lagugula heshiiyey waxaan ahayn qarsoodi uma qaadan kartid haba yaraatee wixii lagugula heshiiye waxaan ahayn hadaad qarsoodi ku qaadato muwaafaqa la'aan aad qaadato khaa'in baata waxaaba aad u dambe sharikaadka ragga u shaqeeya ee mushahaarka qaataay ama dukaamada ka shaqeeya qaarkood waxay ku leeyihiin sheekh dee eh, qadadana waan ka cunnaa waana ka quracannaa ninkii shirkadda lahaa ama dukaanka u dhiibtayna ma oga mushahaar buu ku shaqaynayaa ama baasantii buu ku shaqaynayaa ribxiiyo faa'iidada ka mida lalama oga marka maalintiiba waxoogaa buu ku soo qadeeyaa cashaduu ka qaataa qaarkood shaahay ka cabbaan ninka ugu roon waa koobka shaahay labada koobe shaahay maalintii dukaanka lagu cabbaya waa iska cabbayaa wax u idmayna ma jiro quluul waay khayaano waay wixii kaba sii weyn iska baddaa ayi shay oo aad ku tasarufayso waa inuu idankii ruuxii xoolahan lahaa inaad hesho wa ay shay ha yaraada ha badnaado haddii kale khayraadaasaad gelaysa dawlad iyo nidaam u shaqaysanaysana warkiisa iska badaa leanna xoolahan aad gacanta ku hayso waa xoolo dadweyne xoolaha dadweyneoo la khayaamooo wax laga qaatana way ka culus tahay shaqsi inaad khayaamto xataa iska badhaaf haddii xataa hadiyad wax lagugu siiyo adoo dawlad shaqaalo ku dirsata oo shaqadii dawladu kuu dirsatay hadiyad lagugu siiyaa malihid adiga xadiiskii ibnu lutbiya fii saxiix ayaa ku tusaya oo ibnu lutbiya wuxuu nebigu sal lay sl wuxuu u diray sakada soo uruuri baa le hadhow markuu sakadii keenay iyo wuxuu yidhi haada lakum wa haada uhdiya ilaya intanna idinkaa laydiin soo dhiibay waa sakadaad ii dirsatay intanna anigaa dadku hadiyad ii siiyeen markaasuu nebigu sal lay waslam khudba la istaagay markaasuu wuxuu yidhi mid baannu dirsanaynaa markaasuu intuu yimaado wuxuu leeyahy intana anaa laysiiyey intana idinkaa laydiin soo dhiibay muu guriga hooyadii iyo aabbihii fadhiisto waa in loo hadiyey ha arkeen ficlan waa saas adiga shaatigii dowladdaad qabtaa moogta wax wax lagugu siinayo waa shaatigii dowladdii magacii dowladdaad xambaarsanta soo saas ma keliga oo hooyada iyo gurigii iska joogi ama hebelkan iska ahaan lahayd nina wax kuma siiyeen laakiin wasiir baa tahay maareeyaa tahay madax baa tahay mas-uul dowladdu soo dirsatay baa tahay dadku waxay wax kugu siinayaan waa jagad iyo mas-uuliyaddaad hayso oo marka lagaa casilo waxa ku siiya arag sooma janalaaladii iyo siyaasiyiintii iyo wasiiradii soomaalidaee daatay nin koobshaha ka bixinaya ma jiro markuu xafiiska fadhiistana waynu siin maxaa loo siinaa marka ya soo xafiiska dartii xafiiska masagaa iskale marka mise hooyadii aabbihi baa leh iska leh saas daraaddeed nebigu sal lay sl intuu wuxuu yidhi wixii hadiyad ku yimaada iyo wixiis laguu soo dhiibaba annagaa le soo dhiib baa layidhi waa marka ku imaanayso hadaaya alcummaali uluul xadiiku xasan waa hadaaya alcummaali ghuluul shaqaalaha sidaas oo kalea wixii loo hadiyeeyaay oy ku qaataani waa khayaano waa la jabay soomaalidaas soomaali meesha iyada ah qaar farabadan badan way imaan doonaan iyagoo tunka ku wata wax farabadan badanoon caadi ahayn weliba waxa weye ceebta taagan baa waxay nin waxada ama wax dhaca ama hantida dadka isdabamarya ama dowladda khayaama waa la arkaa laakiin mushkiladu waxa weeye dadweynihii iyo qabaa'ishii baaba rababa in la xado dowladda la xado oo qolo walba waxay leeyihiin meesha qoyan ninkanaga hanaloo geeyo wasiirka dhaqaalaha nalaga dhigo kan muxuu ahay hana laga dhigo gorimaha gudaha midka dibadda hana laga dhigo midka muxuu ahay wasaaradaha muhimka ah oo wasaaradaha muhimka ah maxaad ka rabtaan ya maxaad doonaysaa wax kale ma aha ah, waxa loo socdaay waa hantida dadweynaha in la boobo un way iyo xuquuqda dadka ka dhaxaysa marka waa inxiraaf weyn oon ku ekayn ninkii jaga doonahayee dadkii badankoodba ayba ku jiraanba aniga waa laysiiyibu kule halis wey marka marka huluul iyo khayaano wey wixii laguu ogolaado wax ka siyaadsan haddaad qaadato ama ku tasarufto hawlaad la imaan doonto wa fiihi ku sugan buuhi xadiidka <clears throat> tanbiihun baraarujin laysku baraarujinayo calaa jawaazi inay bannaan an ya'huda inuu qaato alcaamilu ninka ka shaqaynayaaye xaqaw xaqiisa inuu qaato min taxti yadihi gacantiisa hoosteeda inuu ka qaato oo fa yaqbida marka uu qaado qibdoodo gudoomo min nafsihi naftiisa inuu ka gudoomo linafsihi naftiisana u gudoomo xadiiskan wuxuu kutusi wilo laga fahmayaa xoolihii aad hayseed ka soo shaqaysay eed xaqa ku yeelatay adigoon gudbinin ujuuradii aad ku lahayd waad ka goosan kartaa intay gacantaadii weli ku jiraan oodan dawladdii u gudbinin adiga xaqaagii go'naa waad ka qaadan kartaa xaggee laga qaadanayaa waa man istacmalnaahu calaa camalin farasaqnaahu risqan famaa ahada bacda dalika layidhi markii mishhaarkiisi iyo wixiisii la siiyo kadib wuxuu ka qaataa layidhi laakiin waxaa laga fahmayaa intuusan wixiisii qaadanin hadduu wax ka qaato oo xaqiisii ka qaato waa u bannaan tahay baa laga fahmaya saas manaa leanno eh, waxa weeyaan waa naftaada wixii aad gacanta ku haysay go oo adugu isa sii waa adigu waxay ka dhigantao kale maalan shaqaalaad tahay xoolihii aad gacanta ku haysay mushahaarkaagii ma ka goosan karta mise waa inuu mushahaarku kor kaaga yimaado wuxuu leeyahay inaad ka goosan kartay kutusi saas maana masaladaasi waa masalo ishkaalkeeda leh dawaabidna way u baahan tahay runtii in la qaydo maxaa yeele haddii loo fasaxo ibni aadamka damaciisa iska qaalib ah dee wuxuusan lahayn buu iska qaadanaya oo dhihi maartay waan mudnahay saas maana baab lmu'allafati quluubuhum can <clears throat> anasin radi allahu tacala canhu baabu lmu'allafati quluubuhum dheh wuxuu baabu yahay almu'allafati kuwii la soo dumayey wuxuu baabu yahay almu'allafati kuwii la soo dumayey quluubuhum quluubtooda fuqaraa'i wlmasaakiin wlcaamiliina calayha wlmu'allafati qulubuhum sinfiga afraad ama qaybta afraad ee sakada wax kuleh waa mu'allafat lqulub waxaa laga wadaa cinda jumhuuri ahli lcilmi dad muslimiin ah ama ruux muslim ah oo islaamka lagu jeclaysiinayo xoolaha waa loo baqay iimaankiisaa loo baqay islaamnimadiisaa loo baqay marka waa la siinayaa si uu islaamka ugu sugnaado ama islaamka u jeclaado uusan diinta uga bixin can anasin radi allahu tacala canhu anna rasuula allahi sal lay slam rasuulku lam yakun ma ahayn yus'alu mid la weydiiyo shay-an shay lama weydiin jirin cala alislaami islaamnimada darteed laguma weydiin jirin ilaa haddii la weydiiyo actaahu waa siin jirin shay islaamnimo korkeed laguma weydiisanin ilaa waa bixin jiray nebigu sal l slam qaal wuxuu yidhi faataahu waxaa u yimid rajulu nin baa yimid fasa'alahu markaasuu weydiistay dabeecadiisa ayaa saas ahayd ninbaa marka u yimid isagoo nabiga dabeecadiisa saa lagu yaqaanay ayb fasa'alahu markaasuu weydiistay fa amara markaasuu nebigu amray lahu isaga wuxuu amray bishaa'in adhi buu amray kaiirin oo fara badan ah, waa jamcu shaatin wa jamcu shaatin baa shaa'in lagu jamciya bishaa'in adhi buu amray kaiirin oo fara badan badan ha la oo bayna jabalayni laba buurood dhexdooda buuxinaya ai badan oo dooxo laba buurood udhexeeya yani buuxin kara ayuu nebigu u amray sal lay sl hala siibu ayb adhigaasoo min shaai sadaqati zakada adhigeedii ka mida la soo ururiyey adhigeedii ka mida qaala wuxuu uhi waa laabtay ila qawmihi tolkiis buu ku laabtay reerkuu ka dhashay faqaala markaasa wuxuuhi yaa qawmi tolkayow aslimuu war islaama diinta soo gala maxaa yeeley fa inna muxamadan muxamed yucطii wuxuu siinayaa caطaa'a man ruux siismadii ama siintii laa yakhsha aan ka baqinin alfaaqata faqri aan ka baqinin waa cajiib buu yidhi aadamku markuu gacanta wax ka bixinayo wuxuu fiiriyaa gadaal dambe waxbaa kugu soo socda oo intan haddaad bixiso soo xoolihii wax isdhimi maayaan oo hadday isdhimaan soo faqri ma soo socdo war ninkaan arkay siduu wax u bixinayo ninaan faqri iyo baahiba ka baqaynin bixintii waay ninkaan soo arkay raw axmed baa wariyey biisnaadin saxiix calaa sharti shaykhayn buu saxiix ku yahay bal muslim iyo ibnumaaq khusaymi iyo qayrkoodba ay soo saareen wuxuu ku tusayaa marka nebigu sal lay slam ninkaa isaga ah qalbigiisuu soo jiiday adhi badan badan badanba haddii la siiyo laba buurood buuxinaya dhexdooda wuxuu yaqaanayba ma ahaba yani waxay le muluugta iyo boqorrada iyo ragga oo kisra iyo qaysar iyo boqorrada adduunka ugu waaweynaa baan siyaarnay oo booqan jirnay bay leeyihi maxamed wuxuu bixinaya weliganna boqor bixinaya maana arkin bay dheh ayib qaar badanoo marka xoolo raadsanaya soo islaami soo ma xoolo darti waa kii ninkii ahaa odaygii safaan miba yacni kama zuulin buu yidhi nebiga anigoo aad u necab diintiisana aad u necab inuu isiinayo ilaa oo uu isiinayo oo uu isiinayo ilaa uu noqday buui ninkaan ugu jeclahay diintiisuna ay noqotay diimaha midaan ugu jeclahay sooma quluubta ibni aadamku waxaa ilaahay uu geliyey oo ay ku abuuran tahay inay jeclaato ciddii ixsaan u samaysa inay raacdo ay jeclaato marka wax weeyaan kii waa la sugayaa ruuxii loo baqayey baa la sugayaa diintaa lagu sugay mid waa loo soo jiidaya sidaas wey macnaha oo sakadii baa wax laga siinaya ninkaa marka sakada la siiyey arigaa faraha badane la siiyey waa arigii sakada wa can camr ibnu taqlab ana rasuula lahi sal lay sl rasuulka utiya waxaa loo keenay bimaalin xoolaa loo keenay ow amase sabyin ama dad lasoo qafaashay ayaa loo keenay faqasamahu nabigu waa qaybiyey sal lay slam wuxuu siiyey rag buu siiyey wa taraka wuu ka tegey rijaalan ragna waa ka tegey waa xunayn ragna waa qadiyey ragna waa u qaybiyey fabalaqahu waxaa gaadhay nebiga sal lay slam ana aladiina kuwa taraka uu ka tegaya catabuu inay eedeeyeen ah, qoladii la qadiyey inay wax tirsanayaanoo yaro eedeedaynhayaan baa nabiga la soo gaadhsiiye sal lay slm faxamid allah alla ayuu nebigu ammaanay wa ana calayhi alla ayuu ammaanay wuu mahadiyey waanaa calayhi wuu ammaanay uma kadibna qala wuxuu uhi ama bacdu intaa kadib wallahi ilaahay baan ku dhaartay innii anugu la ucطi waan siin alrajula ninka nin baan wax siin wa adacu waan ka tegi alrajula nin kalena waan ka tegayo waxba siin maayo ayib waladii midka adacu aan ka tegayo een qadinaya waxba aanan siinin ayaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga min aladii midka xaggiisa ucti aan siinayo kaan qadiyay baanan ka jeclahay midka aan wax siiyey ayb walaakinii ayib kaan jeclahay inaan qadiyaa dhici karto mid aan kaas sida aan u jeclay aana u jeclayna aan siiyo oon adduunyada iyo qaybta siiyo su-aashu waxay tahay marka kanaad jeceshahay te maxaad uga tegi ruuxaad jeceshahay baa wax la siiyahay soo saas ma walaakinii siismadaydu marka kuma xidhna kanaad jeceshahay iyo kanaad neceb tahay kuma xidhna qaybinta aan wax qaybinayo walaakinii ucطi waxaan siin bu nabig sal ly slam dad baan wax siin iyo rag limaa araa waxaan arkayo darteed baan u siinaya fi quluubihim quluubtooda dhexdooda aan ku arkayo oo min aljazaci sabiryari ah waalhalaci waa isku macno halac iyo jazaca halacaa ah sii xeel dheer yacni xoolo jacayl iyo sabiryari iyo adkaysiyari aan quluubtooda ku arkayo darteed baan u siinayaa rag ayb wa akiluu waxaan u xil saaranayaa aqwaaman ragna ilaa maa shay xaggii baan u xil saaranayaa jucila la yeelay fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda la yeelay oo min alghinaa hodantinimo iyo walkhayri khayrka ah ragna waan ka tegiyoo waxaan u tala saaranaya oo qadinta aan qadinaya u tala saaranayaa qalbigooda waxa ku jiro khayrka iyo qanacsanaanta ah hinaa waa ilaahay iimaan geliyey waa dad muxuu ahay qanacsan waa dad khayr qalbigooda ka buuxo waa dadaana u baqaynin waa dadaana u baqaynin waa baahan laakiin maanta haddaan qadiyo kama baqayo inay diinta ka tegayaan midna sabirkiisaa yar oo lexjeclo badan yahay oo haddii aan qadiyo wax siinin waxaaman ka baqayaa inuu diintaba ka tagaba kaasaan marka siin kanna iimaankaiyo qanacsanaantiisaan u xil saaranaya u tala saaranaya ayb minhum waxaa ka mida iyaga ah ee khayrka iyo qanacsanaanta qalbigooda la yeelay aan u tala saaranayo oon qadinaya waxaa ka mida camr ibnu taqlab baa ka mida raggaas ninkaasaa ka mida nbi sal fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartae wuxuu yidhi marka camr ibnu taqlib camr ibnu taqlaba marka wuxuu leeyahay hadalkaa nebigu uu yidhi oo ah raggaasi aan qadiyey qalbigooda waxa ku jira khayra dartiina aan u tala saartay waxaa ka mida camr ibnu soo ammaan weyn maaha ammaan weyn wey taasuu marka wuxuu leeya wax walbayba iiga khayr badan tahay fa wallaahi ilahay baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli anna lii aniga inay ii ahaato bikalimati rasuulilahi sal lay slam nebiga kelimadiisa iyo weedhiisa badelkeeda badelkeeda inay ii ahaato xumra nacam geela midkiisa cascas yacni kelimadaa nebiga inay ku beddasho oo beddelkeeda aan helo geela kiisa cascasee qaaliga ah ma jeclaadeen buu leeyahay maxaa yeele fur uu nebigu uga markhaati furay iimaan iyo khayr iyo wanaag uga markhaati furay taasaan wax loo dhiga lahayn marka ayib rawaxa wariya xadiidka axmed walbukhaariyi bukhaari baa wariya wuxuu kutusaya marka nebigu sal lay slam sismadiisa iyo qaybintu marar fara inayna baahida ku salaysnayn waana mid ay munaafiqiintu fahmi waayeen markuu saasoo kale nebigu wuxuu qaybiyey munaafiqiinta iyo dadka wax magaradkaa iyo ma fahmin waxay fahmi waayeen maslaxada qaybintu ku salaysan tahay ilaan sida nusuustu ku tusayso shaekhulislaam ibnu taymiya khayrkoodna ay taqriirinayaan qaybinta nebigu wax qaybin jiray kadibna khulafadiisu ay qaybin jireen baahida keliya kuma salaysna hebel baa hebel ka baahi badan keliya kuma salaysnee marar badan waxay ku salaysan tahay masaalix kale oo ah hebel baa hebel diinta uga maslaxaroon hebel baa hebel ka sabir yar oo diintiisa loo baqayaa hebel baa hebel ka baahi badan qaybtu siyaabo badan bay lagu saleeyaa laakiin haddaad uun istidhaahdo uun aleelahay ka baahan in la hormariyay ahay haddii kii baahnaa inta laga tago mid kale la siiyana cadaalad ma aha waa tii uu ku dhacay dulkhuwaysira nebigu odayaal carab ah quraysh iyo kayrkoodba markuu boqolboqol neef oo geela siiyey raggii muhaajiriin iyo ansaar rag badan oo baahnaa oo ka khayr badnaayoo ka fiicnaana uu qadiyey ayuu fahmi waayay markaasuu yidhi walle tan tan ilaahay dartii loolama jeedo maxamadow cadaalad ma haysida cadaalad samee ilaahay dartii kaama aha odayaal madax ah wixii siinaysaa dadkii baahnaana waad qadinaysaa marka waa caqli yari iyo fiqhi yari waay waana dad fara badan midda haysata waay ishkaaliyada jirta waxa waay dowladda iyo nadaamka jiraaye wax qaybintiisa marar fara badan sax waa inay maslaxa ku saleeyaan maslaxatulmuslimiin laakiin maslaxatulmuslimiin mar walba ma aha baahida keliya maaha maslaxatulmuslimiin dhinacyo fara badan bay aadaysaa macnaha oo ay ku saabsantahay ayib waana arrintii lafteeda muxuu ahay lagu qabsaday ninkii la dhihi jiray cumaan ibni cafaan lagu dilay asbaabtii lagu kiciye waxaa ka mid ahay dadka oo dilkuba ku yimidba cumaan qaabku xoolaha u qaybinayo iyo qaabku jagooyinka u qaybinayo cadaalad ma ah haye waa inaan iska qabanno marka kacdoonkii waxaa ka dhashay cumaan lagu dilay radi allahu tacala canhu arda marka inta badan nidaamka jiraaye qaabku wax u qaybinayo ama jago ama dhaqaale ee muxuu ahay haddaan markaasi wax adoo shareecada khilaafsan uusan soo bixin ijtihaadaadkiisa waa la daayaa ijtihaadaadkiisu marday maslaxa ku salaysan tahay adiga haddayna xataa kula qumanayn wax nasay ka hor imaanaysa haddaysan jirin ita isaguna waa ijtihaaday adiga ma ijtihaadkaa dad ku qasbi ijtihaadkaa dadkaa ku qasbi u daa isagaa iskale macnaha sidaasuu yahay taasna waa kutusaysaa mu'allafatu lquluubka marka quluubtooda la soo dumayo inay wali arintoodu taagan tahay oy sekada wax ku leeyihiin waa madhabuljumhuur madhabuljumhuur waay ninka la yidhaahdo abu xaniifa iyo asxaabtiisa waxay qabaan mar hadduu islaamkiiba faafayba oo diintii xoogaysatay in xoola hadda lagu sasabo dad oo layidhahdo diintaa loo soo jiidaya waxba loogama baahna adeer xoogaysanay man shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur ah, diinta ninkii ku jiraye ku jir ninkii gaalooyaban hawlkuu taallo waay laakiin markii islaamku daciif ahayoo dad u baahnaa markaasay ahayd markii walmu'allafatu quluuban wax lagu bixin jiray hadda laakiin maya waana ijtihaad bacdu lkhulafaa ay leeyihiin ra'yigaasi ma tawarbadno waasaxiix waxa weeyaan waalmu'allafati quluubuhum waa masrif weli qaa'ima ah. wa xilli kastoo loo baahdana sakada waxbaa lagu bixin karaya ayb badankood marka waxay qabaan ruuxa islaamka loo soo jiidaya qayb laga siinaya zakada waa muslim loo baqay diintiisa loo baqay oo iimaankiisu daciif yahay laakiin gaal rajo laga qabo inuu soo islaamayo ma la siin karaa waay halkaasay marka isku khilaafayaan badankood waxay qabaan maya qaarna waxay leeyihiin haddiiba rajo laga qabo inuu soo islaamayo ha siiyo xoolaha oo diinta lagu soo geliyo wax mancinayaa ra'yigaa dambaaye oo nasoo qaacoo diidaya ma jiro lakin waa masl ijtihaadiya masladu ayib walmu'allafati quluubuhum hadda waxaa soo gelaya oo yacni e, qayb ka ah dadkan faraha badanee soo islaamaya caawintooda waxuqabashadooda noloshooda kor loo qaado e, maraakiista wax lagu baro tacliimintooda e, asaasiyaadka diinta la barayo wahaakada yani waxay ka mid tahay wlmu'allafati quluubahum waana qaybaha ugu muhiimsan bay ka tahay qaybaha ugu muhiimsan ayay ka tahay bal xilligan hadda aan joogno dad daneeya aad bay u khaasatan innagoo kaleeto hadda waddammo aad looga soo islaamo joognaay oo dadku ay diinta aad u soo galaan in sakada qayb muhima laga siiyaayo waa masale lagaa maarmaan awe leanna islaamidday soo islaamayaan iyo diinta inay ku sugnaadaan marka laga tago dadkan diinta soo galayaay waa rasiid muhim ah oo mustaqbalka ummaddan anfici doona waa meesha tartanka looguba jiraba afrika iyo meelada la mid a ah ilaan kaniisadihii baa waxay soo iflaaseen waa soo caydhoobeen kaniisadihii reer galbeed waa ku soo caydhoobeen ninkii caddaa kaniisad lagu kari waa soo ma ogdin kaniisadihii reer galbeedka nin gala lala eh qaar ka mida kibilaayda iyo shimbirtaa ku xaarta qaar ka mida muslimiintay ka iibiyaanoo ciddii kaniisad masaajid ka dhiganayay ka gadayaan laakiin ardada khisbada ah ee dad laga helay waa africa africa marka loo soo shaqa tegay soo marka annaga inaannu beertan wax ka beeranno oon wax ka goosanno oo dadkii noo soo xarooday ilaashanno oon wax baranno oo haddaanaan tartan kaa gelin hadde wax waa dayacanna soo waa dayacanna majaalkaasi marka waa majaal muhim mu'asasaad iyo jamciyaad iyo wax ka shaqeeyaa jira maraakiis wax lagu baraa jira dadkani waxay u baahan yihiin noloshooda wax yar in kor loo yara qaado ninka soo islaamo qabiil dhan ka soo islaama ama deegaan ka soo islaama oo isagoo iska duruufaysan soo islaama haddii wax yar noloshiisa inta wax laga bedelo isagoo yaro dhalaalahayo iftiimayooo qamiis qaba oo eh, waxoogaa intuu weysaystay oo qabaystay oo eh, nadiif alaabto waxoogaana nolol loo abuuro xataa kaba casaynna ha noqoto nolol wax kala soo baxo gurigiisii wax iska bedelaan maalinta dambe dadkii deegaanka o dhan waxay dhahayaan war meeshaad wax iskaga soo bedeshay xoolahan ka soo heshay noo tilmaan soma kadibna waxaa ka dhaxaysa xadiiskaas ha soo mara yaa qowmi aslimuu fa inna muxamadan yucطi caطaa'a man laa yakhsha alfaqra kulli xoolaa la soo raadsanay marka marka annagana inaan meeshaasi dadka muxuu ahay waa sabab ka ah asbaabta dadka diinta loo soo geliyo ee loo isticmaalay ka tahay inaan marka la dayacin baa loo bahan yahay hada wabilahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi